ahlu sunne sheekh ka mida ah ama caalim ka mida ah, culimmada sunnada hadduu cid jarxiyo hadduu cid tabdiiciyo ama uu tafsiiqiyo ama uu cadaaladiisa isqaatiyo haddii uu kala dhigdhigo isqaadintuu isqaatiyey hebel ama radintuu radiyey ama jarxintuu jarxiyey hadduu tafsiiliyu dhahdo saaya sidaa weeyaan hebelo saasuu saabu noqday waa la qaadanayaa hal milyanoo sheekh hadday khilaafaan oo yidhahdaan waa cadli jarxintiisaas la qaadanaya hadduu sheekh rabiic qof tabdiiciyo oo culimmada kaloo dhami tacdiiliyaan kulligood waxa adduunka culimo jooga oo sheekh rabiic laakiin jarxintuu jarxiye uu tafsiiliyo tiisaa la qaadanaya waana waajib in la qaataa ma aha shay ikhtiyaariya oo qofka odhanaya kan doonaan ugu yeelaya wuxuu yidhi sheekh alhada almucallimi wuxuu yidhi kitaabkiisa التنكيل مجلد ككوبا صفحة الثانية سقاشة وحو كيري وحو اعلم أن الجرح على درجات وحو قاتابو يري إن جرحه wuu leeyahay darajooyin kala sarsareeya alwal mujmal ka koowaad waa jarxiga mujmalka wa huwa maa lam yubayin fiihi sabab maa lam yubayan fiihi sababna waa la odhan karaa waa ka aanu sheekhii jarxinayay caddayn sababta ama kii aan sababta la caddayn haddaynu muuqiyulsiiqo u banayno qaala wuxuu yidhi ka qowli jaarixi laysa bicadl hadduu qofku wax jarxin yidhaahdo laysa bicadlkaasi cadaalad maaha amba uu yidhaahdo faasiqun faasiq weeyi kaas waxaa la aljarxu almujmal muu cadaynin aaniya ta labaad waa mubayan sabab ka sababtiisa la cadeeyey wamaala lahu fuqahaau fuqahaduna waxay u tusaaleeyeen biqowli ljaarixi qofkii wax jarxina inuu dhahdo fulaanun zaanin fulaanun saaric fulaanun qaadif sidaa inuu dhahdo wwaraaca dalika darajaat bixasbi ikhtilaafi khalali wacadamihi waxaa kasii dambeey bu taana darajooyin iyadoo iskhilaafsan tahay markaa khalalka qofka ka dhacaya cadamkiisa kolba jarxigii mufasirka muxuu ku sheegay zani oo kale faariq oo kale qaadif oo kale waa jarxi mufasala kun sheekh hadday yimaadaan odhaadana hebel zani maaha waxa leeyihi shug sheekh aduu waxaad ku baaqitay cilmigaagii run sheegtay zani maaha adiga say kula tay laakiin ninkan wuxuu arkay isagoo zaniya marka waxa leeyahay aduu iska sug cilmi ziyaada wista ninkan wuxuu yidhi shawkani raximahullah cilmu cilmiga jarxiga kan lagu camal falaya markuu ka warramay oo uu sheegay inuu yahay in lagu sifeeyo qofka uu sheekhu idhaahdo buu yidhi sayu lxifdi kaasi xifdigiisa ma fiicna bidacf al-hifzi aw bitasahul fi riwayati أو بالإقدام على ما يدل على تساهله بالدين هذه تالغو قنا وجرح مفسر لشوكاني فاشدد على ذلك يديك بودي تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف أرين تاقب سو كدك بويدي waxaad ku intifaaci doontaa marka laiskhilaafe marka laiskhilaafe culimmada isku khilaafaan qof jarxintiisa hadday culimmadu isku khilaafaan qof tabjiicintiisa tafsiiqintiisa takfiirintiisa xitaa waxaad ku dhegaysaa mufasarkaad ku dhegaysaan dabada qabsanaysaan jarxigii mujmalkahaa iyo tacdiilkii mujmalka ama mufasalkaana waxaad leedahay halkaa igu suga idinku mhm. wuxuu ku yidhi irshaad ulfuxuul fuxuul waa ragga qoodhaah intii la maaha ragga aan waxba fahmaayin ee hadalku shushuuka ugu dhaco ragga qoordhaa baa la fahansiinaya oo loo sheegaya mujalladka koobaad safxadda hadday culimmadu nin tabdiiciyaan ama sheekh wuu tabdiiciyo waad ku camal falaysaa oo haddaa sheekhu muxuu tabdiicinaya haddaan laga qaadanin oon la maqlaynba sheekhi muxuu tabdiicinaya ma isagaa iska nacay miya alla waa mubtadic isagaa iskula miya waa mubtadic ummadduu sheegaya ilaahayna wuxuu yidhi atiicu allaha wa rasuula wulamri minkum masaladana waynu soo tacsiilinay waxaa kaloo uu tilmaamay khatiibu lbaqdaadi kitaabkiisa alkifaaya safxadda boqol iyo shan jarxiga lagu camal fal inuu yahay jarxiga mufasarkaa ah, wuxuu yidhi kadib maruu ka warramay fawajaba lidalika an yakuuna aljarxu wlaa min atacdiil arintaa waxaa laga qaadanaya oo kasoo waran alfaada hadal dheer buu akhriyey waktiguna waqti badan inimi hadhin haddii sidaas ay tay buu yidhi waxaa laga qaadanaya jarxintii in laga hormarinayo tacdiilkii dhaawiciina dhaawacay wanaajintiina wanaajiya laga hormarinaya tabdiiciisi waxaa laga hormarinaya wax kastoo soo hadhay culimmadu way tabdiicin somaha bas waa laga tegaya qofkaas mubtadic ma odhanayo waxaa kaloo ka soo warramay zarkashi kitaabkiisa annukat wuxuu ka soo warramay arrimo fara badan wuxuu yidhi wasaxiixu taqdiimu ljarxi lima dakarna sida saxdii waxay tahay marka in jarxintii la hormariyo waxaanu soo sheegnay awgeed wuxuu haystaa buu qofkani litadammunihi ziyaada khafiya can ilmucadili waxa loo hormarinayaa buu jarxinta qofkan wax jarxinaya wuxuu haystaa cilmi aanu haysan kii wax tacdiilinayay kadib wuxuu yidhi falow jaraxahu waaxidun haddii sheekh quri uu jarxiyo wacadalahu miatun boqollo ay tacdiiliyaan qudima qowlu lwaaxidi lidaalika sheekha keliya ayaa la qaadanaya boqolka hadalkooda waa la ilqaynaya waa la tuuraya sheekha tajriixiyo keliya ayaa qowlkiisa la qaadanaya ma waxaynu akhriyaynaa kutubtii iyo culimada hadalkoodii mise cidda lala hadlayaan sharxiba garanayn ma cidda wax qorqoraysa iyagoo garanahayn wax iska qorqoraya mise way iska indhamarinayaanoo kutubu jarxi wa tacdiil waxbay ka akhriyeene is cad bay ku socdaan sidii waraabihii uu yidhi ma raybadkaan raybadkii ahayn mise aanaan roorayn mise rubadka allagoogi baan ru sheegin wuxuu ihi imaamu nawowi walow tacaarada jarxun watacdiilun qudima cala atacdiili cala almukhtaari aladii qaalahu almuxaqiquuna waljamaahiir hadday iskhilaafaan buu yidhi jarxin iyo tacdiil jarxintaa tacdiilka laga hormarinayaa siday doorteen siday la doortay ee ay yidhaahdeen muxaqiqiintii jamaahiirtu walaa farqa bayna an yakuuna cadadu lmucadiliina akar aw aqal mana aha buu yidhi mid la kala saarayo cidda wax tacjiilisay inay yaryiin ama ay farbadayin lianna aljaarixa alaca calaa amrin khafiyin jahilahu lmucadilu waayo qofkii wax jadciyey wuxuu ku baraarugay oo loo hormarinayaa waxay heleen cilmi ka qarsoonaaday cidda wax tacdiilisay sharxu muslimka mujaladka koobaad safxadda wuxuu yidhi ibnu kaiir raximah llahu tacaala fii ikhtisaari culuumi alxadiii sabxadda boqol iyo afariyo soddon ilaa boqol iyo shan iyo soddon wa ama ida tacaarada jarxun watacdiilun fayanbagii an yakuuna aljarxu xiinaidin mufasara wahal huwa almuqadamu aw altarjiixu bilkafrati aw alaxfadi wاsaxiixu ana aljarxa muqadamun muطlaqan ida kaana mufasara wuxuu yidhi hadday iskhilaafaan jarxin iyo tacdiil hadday iskhilaafaan ma waxaynaga gudbaynayno hormarino jarxiga mufasarka ah mise tacdiilka وأما إذا تعارض جرح وتعديل هذا خلافان جرحي تعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا واحد قدبان أو إن لا هبان إن جرحي قاسوية من مفسر دي وهل هو المقدم ما يسعى الله مرنيا أو الترجيح بالكثرة مسا انت بدن بالا رجحيا أو الأحفظ مساك حفظك بدن بالا رجحيا وواحد ورنيا انت بدن هدي تعديلي سو ولا قادنيا حفظك حفظك بدن هدو تعديليو ولا قادنيا محالا يلي يا ابن كثير والصحيح والصحيح صحدي بويري أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا جرح قال الله هرمرنا يا سيجين يدون لك الريبريبين هدو يا جرح مفسر صنعاني وحو يري لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل جرح قال أوليسا عدة واحد تعديلنا سوافر بدناته إن جرح قال الله الرئيسي سبول السلام كم جرح كواصف حدا بقول يتدبي طبعا وعكراه السيود يري وإذا kitaabkiisa tadriib raawiga axadda wuxuu ka waramayey raawiga wuxuu yidhi waida jtamaca fiihi hadday ku kulmaan ay raawiya raawiga jarxun mufasarun watacdiilun jarxi la caddeeye iyo tacdiil faljarxu muqadamun walow zaada cadad lmucadili waxaa la hormarinayaa jarxiga haba ahaadaan kuwa tacdiiliyey qaar fara badane hada huwa alasaxu cinda alfuqahaa'i walusuuliyiin sidaasaa sax ah fuqahada agtooda iyo usuuliyiintaba wanaqalahu alkhatiibu can jumhuuri alculamaa can jumhuuri alculamaa wuxuu ka soo wariyey khatiib albaqdaadina culimada jumhuurkoodu ka soo naqliyey waxaa kaloo uu tilmaamay alcalaamatu shinqiiti raximah ullah mudakiradiisa safxadda boqol iyo saddex iyo labaatan aljarxu idaa tacaarada maca atacdiili qudima aljarxu jarxigi iyo tacdiilku hadday iskhilaafaan jarxinta ayaa la hormarinaya waayo liana almujarixa iطalaca calaa amrin khafiy qofka wax jarxinaya wuxuu daalacmay oo u eegay ciddii kale ka qarsoonaatay imaam rabiic ibnu haadi almadkhali alxahu cala almawadati waاlا'tilaaf safxadda lixdanaad ilaa koobiyo lixdanaad isna wuxuu ku sheegay in jarxinta jarxiga mufasarka ah ee la hormarinayo tacdiilka laga hormarinayo sidoo kale wuxuu ku tilmaamay in shariidka as'ilatu shabaabi cadan can fitnati abilxasan wuu ku tilmaamay waxaan ku siilaani doonaa intaas su-aal la weydiiyey sheekh muqbil ibnu haadi alwaadici waxaa lagu yidhi sheekh muqbil bacdu annaasi yaruddu qowla aljaarixi min culamaai sunnati fii bacdi almubtadica bixujati ana hada almajruux lam yatakalam fiihi baaqi culamaai sunna قائلا أين فلان وفلان لماذا لا يتكلمون لو كان حقا لتابعوه فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو, أو كلهم قد جرحوه لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه فأجاب رحمه الله وحال لقول الشيخ مقبل من هذا الوادع ذاتك قاركوت وحي يان in wax laga sheego culimada mubtadicada ah qaar kamid oo culimada sunnada ay ka sheegaan marka wax laga sheegana waxay odhanayaan dadka qaar hebel iyo hebelba kamay hadale hebel haddaanu hadal iyo hebel um, hamtani socon mayso hadduu xaq iyo hebel baa ku waafiqi lahaa sidaasoo kale maxay u khilaafeen ma la shardiya qof in laga hadlo la jirxiyo in culimmada badankoodu ay ka hadleen ama culimmadana ay isku waafaqeen inagoo og qofka wax jarxinaya inuu cilmi haysto qofka mubtadica muxaadaraadkiisa iyo kutubtiisana uu ka soo ururiyay ah inuu khaladaad ku dhacay ka ahlbidci faajaaba wuxuu ku jawaab sheekh muqbil nacam nacam almas'alatu yaa ikhwaan maa qara'a alqawmu almustalax wuxuu yidhi mas'aladu waxay tahay walaalayaal dadkani ma akhrin musalax xadiidka aw annahum qara'uuhu wa ama way akhriyeen xaq baadilka isdhexgelinayan waa hadalkan idhi wallaahi inaanan akhriyin hadalkaas imika ka hor hadalkan markii hore idhi war miyaanay garanayn mise way garanayaan innagayna waalayaan qaala wuxuu yidhi naquulu lakum biacdam min haada waxaan idin leenahay taa mid kasii weyn hab ana axmed ibni xambal qaala iqa wa yaxya ibnu maciin qaala kadaab waxaad ka soo qaadaa wuli axmed ibnu xambal inuu qof ka yidhi waa iqa yaxya ibnu maciin waa kadaab fahal yaduruhu qowlu yaxya waqad khaalafahu axmed ibnu xambal ma dhibaya hadalka yaxye isagoo axmed khilaafe yaxye qaala nacam qowlu yaxya jarxun mufasar wuu dhibayaa buu yidhi ninkaa waayo hadalku yaxya ibnu ciyinu kadaab weeye waa jarxi mufasara ialaca maa lam yaalic calayhi axmadu wuxuu eegay uu arkay waxaanu axmed arag shariidka lahahdo alajwibatu annadiya cala alas'ilati alhulandiya waxaa kaloo la weydiiyey idaa wafaqa araawiya waaxidun wajaraxahu arbacatun aw jaraxahu waaxidun wawafaqahu arbacatun falqowlu qowlu man bayinuu lii مثالا واحدا من كتب الحديث والرجال في الجرح المفسر لأنني قدمت تعديل الأكثرين ساسا لقيري وعلى قول الشيخ مقبلو هدين راوية مدعو إلى هذا نكاسمو ونكسي أفرنا أي كدقان أمام مدعو كدقو أفرنا أي وناتيان كيلا الله هرمالينيا وحدي عدي سنة انت تصالة قول كتب حديث كي كتب جرحان إيشاقا جرح مفسر كل محوياي وهي وحن هرماليي تدكي فربضنا أيان كهرماليي مدكي كليه انت أي caddeeya buu yidhi wuxuu ku jawaabay sheekh muqbil ama taqdiimu tacdiil akariin falaysa bisaxiix liana aljaarixa iطalaca calaa maa lam yaطalic calayhi almucadilu wuxuu ku yidhi sheekhu inta faraha badan la hormariyay wax tacdiilisaan wanaajisay mid saxa buu yidhi sheekhu فرها بدل الهرماليي وح تعديلي سان بوناجزي مثل حماها بولي شيخ قفك وح جرحيه وحو هيا علمي آنو هين كتعديليه كدب سفي عن بوغس وجوابي مسألة واك ورمي إجابة السائل على أهم المسائل أفر بغولية سديدية سقاشن أفر بغولية سقالي سقاشن لوضع صفحات هذا الفيا أنبو كلي وحكرا ويدي شيخ ربيع بن هادي المدخلي المجاهد العلامة هل يشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد miyaa loo shardiyaa marka inta ahlbidaca la jarxinayo inay culamada casrigo dhan isku waafaqeen mise qofku waa ku filan faajaaba wuxuu yihi sheekhu haadihi min alqawaacid almumayacati alkhabiifa baaraka allahu fiikum ayu casrin ishtarada hada alijmac wama daliilu calaa hada ashard kulu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil wuxuu sheegay inuu manhajkii mumayacada u yahay ee khabiidkaha waxaanu sheegay ijmaacaasi in cid shardi aanu jirin xafidahu allahu tacaala waxaa looga noqon karaa shahiidku guridii faalix alxarbi waxaa leeyahay khulaasadu waxay tahay cilmigan wuxuu u baahan yahay barasho iyo faham wuxuu u baahan yahay qofku inuu baac ku lahaado intaanu iska dhurmin dhurankuna waxba kuu faa'iidayn maayo difaaca cid difaacaysaana inay qawaaciddii sunnada burburisaan ma baabiisa maaha